بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد إن شاء الله تعالى caaw waxaynu bilaabaynaa juز ka mida kitaabka loo yaqaan zaad الmacaad fii hadyi khayr الcibaad maalinkai dambe aakharo sahaydeedii oo ku saabsan addoommaha axadka u khayr badnaa waddadiisa iyo hanuunkiisa iyo diintiisa oo nabi maxamed loo jeeda salawaatu rabbi wasalaamu calayh kitaabka magaca leh waxaa iska leh alimaam abu cabdillaah shamsuddiin maxamed ibn abibakr adimashqi almacruuf bibn اlqayim اljawsiya kitaabku nuskhada hadda uncaanka ee mutadaawalka ah ee shan mujallad bay ka kooban tahay iyo mujalad lixaad oo fahaaris ah mujaladka koowaad iyo labaad waxay ku saabsan yihiin siiradii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ee shakhsiga ahayd iyo shamaaishiisii iyo fadaaishiisii bay ku saabsan yihiin iyo rubca loo yaqaano cibaadaadka salaada iyo axkaamteeda zakada iyo axkaamteeda oo hadyiga nabiga sal ly slam xajka iyo soomka bay labada mujalada hore iyo siiro tii khaaskahayd ah ayay ka kooban yihiin mujalladka saddexaad oo hadda kan aynu bilaabayna ah isagu wuxuu ku saabsan yahay fii hadyihi salى اllahu عalيه wasalam fi اljihaadi wاlmagaazi wاsaraaya wاlbucuud dhaqankii nabiga iyo sunnadiisii iyo siiradiisii ku saabsanayd halganka duulaamaha iyo weeraraha iyo ciidamaha yarar iyo kuwa weyn ee nabigu diri jirayba yuu khuseeyaa mujalladka afraad wuxuu ku saabsan yahay dhaqankii nabiga ee ku aadanaa xagga dibiga iyo caafimaadka ka shanaad wuxuu ku saabsan yahay alqadaaya waalaxkaam aqdiyadii iyo axkaamtii nabigu uu xukumi jiray sala allahu caleyh wasalam afartaa nuuc nuucbu marka kitaabku shantaa mujallad ayuu markaa u qeybsamaa kan aynu akhrin doonno marka waa ka idiin qorana hadda hadyu sal ly slam fi اljihaadi wاlmagaazi wاsaraaya wاlbucuuث ayuu khuseeyaa haddii asaga aynu dhammaystiro waxaa laga yaabaa inaan mujaladka shanaadna ku daro haddii alla yidhah subxaana wa tacaala haddana aynu dib u noqonno waa suuragal oon gadaal ka soo bilowno laakiin maadaama aan la garanayn waqtu intuu gaari doono kula midkaan hadda aan ku urursan in sha allahu tacaala alimaam ibnu qayim waa haniyu can itacriif eh, hadda sheekh u baahan in la tacriifiyo ama hadda rag loo sharxa ma aha wadaad caanoo la yaqaano weeye ummadda ilaahay ku anfacay culamo badanna eh, arday u ahaa eh, ardo badanna kiciyey raggii wuu ardayga u ahaa waxaa u caansanaa sheikhulislaam ibnu teymiya raxmat ullaahi tacaala calayh sidaaduu sheekhu oga soo noqday masar toddoba boqol toban iyo labada hijrada ilaa uu sheekhu ka geeriyoonay intaa waa laasimay lix iyo toban sano taqriiban ayuu sheekha bidix iyo midig midna uusan u dhaafin oo ardayga u ahaa asaga ardaydii uu ka aflaxay arday asaga ka aflaxday wax ka baratay waxaa ka mid ah ibnu rajab alxambali ibn cabdilhaadi baa ka mid ah alxaafid ibnu kaiir raggaasaa ka mid ahaa qaala اlimaam raximah اllahu tacaala lama kana aljihaadu dirwata sanaami اlislaami wa qubatah ومنازل أهل أعلى المنازل في الجنة كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه واستولى على أنواعه كلها فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان وكانت طاعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا sheekhu marka wuxuu lamaa kaana aljihaadu jihaadku markuu noqday dirwata sanaami alislaam islaamka baarkiisa meesha u sarraysa iyo wa qubatahu islaamka qubadiisa alquba waa guriga marka la dhisa qaybta yaree kor loo baxsho ee manaarad ahaanta ah islaamkii gurigiisi dhisnaa meesha u sarraysa haddii xoola lagu mitaaliyena neefka geela baarka kora u sarreeya haddii guri lagu tusaaleeyana gurigu qubadda iyo inta kore xilyada ah ee fintada kore ayaa u sarraysa marka jihaadku markuu noqday kuruska u sarreeya baarkiisa kore uu noqday ama guriga qubadiisa sare uu noqday wa manaasilu ahlihi ahluljihaad manaasishooda iyo darajooyinkoodana acla almanaasili fi ljanna ay noqoto haddii aakhare la tagana guryaha ay mujaahidiintiiyo shuhadadu degi doonaan waa guryaha u sarreeya kamaa lahum alrifcatu fi اdunya sida ay u ahaatay mujaahidiintu iyo ahlu jihaadku alrifca fi dunya sarayn gacan sarayn magac wanaagsan fahum ayagu haddaba alaclowna kuwa sarreeyo wey fi dunyaa adduunka iyo waalaakhirati dadanbaba adduunka haddii la joogo dadka ayagaa u fadi badan ayagaa u qiimo badan ayagaa gacanta sare iska leh aakhare haddii la tagana darajada u sarraysa ayagaa qaadanaya ilaahay subxaana wa tacaala kuwaasi ha nagu daro hadday sidaa tahay oo jihaadku meeshaa uu tegey nebi maxamed waa inuu lambarkow ka gala hadi so sidaa ma aha shaygii fadiiladaas iyo khayrka iyo wanaaggaa yeeshay ee adduunkan loogu marayo aakharana loogu marayo nabigu waa inuu lambarkow ka qaataa laga doonaya sidaa darteed kaana rasuulu llah rasuulka ilaahi wuxuu ahaa fi dirwat اlculyaa fiintada u koraysa minhu min aljihaad yani darajada u koraysu nabigu ka gaadho way jihaadka sir iyo saaqba hadduu tabar yar yahay hadduu awood badan yahay hadduu ciidankiisu yar yahay haddii uu badan yahay intuba nabigu kii halgamuu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh wastawlaa nabigu wuxuu qabsaday calaa anwaacihi jihaadka noocihiisa dhanba kulliha dhammaanteed haddii af laga jihaadahayo haddii adin laga jihaadi haddii maal bixin lagu jihaadi haddii shayaan iyo naf lala dagaalami intuba nabigu meel buu saaray fajaahada nabigu waa dagaalamay filaahi ilaahay jidkiisa iyo aacadiisa xaqa jihaadihi jihaadka dhabta ah ee ilaahay subxaanahu wa tacala loogu dhowaado ayuu la yimid biاlqalb qalbigu nabigu ku halgamay waljinaan waa qalbiga nooya iskale qalbigu jinaanku waa isku mid qalbiga ayuu nabigu ka jihaaday wاdacwa ummadda in loogu yeedho diinta loogu baaqo waalbayaan xaqa in la caddeeyo la saafsaafo wasayfi gaashaanka in la daruuro iyo wasinaani waranka nabigu wuxuu la hadhay ma jiraan ayib qalbi iyo qaalab af iyo adin waran iyo seef intuba ku dagaalamay wa kaanat saacaatuhu saacaadka nebi ma xilliyadiisu noloshiisu waxay ahayd mawquufata mid loo xidhxidhay cala halgan nebigu had iyo goor dagaal buu ku jira wey dagaalku marna haddee gaal baad ishaysaan marna naftaadii baad loo baahan yahin inaad kala baxdaan ood kala dhammaantaan mar shaydaan baad la dagaalami oo la halgami mar ummaddii baad xaqi gaadhsiini marna gacan bay tegi wixii in laisku daraa la doonahaya biqalbihi wa kaanat saacaatuhu mawquufatan cala aljihaad biqalbihi uu ku halgamo iyo wa lisaanii carabkiisa ugu halgamo iyo wayadii gacantiisa intaba nabigu marka waa laga helay walihaada saa awgeed maadaama nabigu dhan kastaba u halgamay kaana nabigu wuxuu noqday arfaca alcaalamiina caalamiinta nin axadka u sarreeya dikran xagga magaca haddii halgan la sheego waxaa lambarkow suubanaha salawaatu rabbi wasalaamu calayh wa acdamahum ka u weyn buu noqday cinda allahi alla agtiina qadaran xagga sharafta iyo magac iyo meeqaanka ayib ilaa uu marka maanta ay noqotay iyo waayo horaba gaaladu waxyaabahay nabiga ku qoonsadeen kow waxaa ka ah inay yidhaahdaan nebi maxamed dhiig inuu daasi iyo seef iyo waran unbuu la yimid iyo wax cardaad laga dhibo naxariis iyo dabacsanaan iyo miskiimin baa laga rabay ayib marka waxay dhaheen waxaa ka mid a ah dhibkiisa dhibkan oo dhan baa asagaa dhigay dheheen ilaa muxuu aha gaalkii etoobiyaanka ee yimid kismaanyo wadaadihii soomaalida u digriyey xadrada u qaaday digrisalaan kala hortegey wuxuu yidhi maxay leeyihiin nimankan digriga qaadahaya ee isoo dhoweynhaya nebi maxamed bay ku saliyaan salli bay kugu soo dhowaynhayaan baa layidhi markaasuu dhibkan dhanba maxamed baaba dhigay dhibkanoo dhanba asagaaba dhigayba kaa marka wuxuu dhig la dagaalamaan raba asaga salligiisa ugu soo dhoweynhaya marka waxaa weeyaan gaalku meel kasta uu joogaba ama afrikaan sakarada ha noqdo ama mid dubcado alla murxiye ha noqdee nabiga hawshaa inay ku eedeeyaan waa caan bay noqotay maxaa jira nabigu ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu rabay ayuu hawshaasi oga meel keenay wa amarahu tacaala ilaahay wuxuu amray rasuulka biljihaadi halgan buu ilaahay faray subxaanahu wa tacaala min xiina bacaa maalinkii la dirayba halgan baa la yidhi ee halganka kala noocyo duwanoo marna tabar baad haysaa oo waa dagaalami kartaa oo markaa af iyo adin baad isku dari marna waa taag daran tahay farma dhaqaajin kartide afkaad ka hadli xaqa in la saafsaafo oo la caddeeyo oo bakhtiga iyo beenta iyo baadilka ummadda looga digo ayaa markaa lagaa raba haddaad afka awoodi weydo iska badaa adniya gacane qalbiga inaad kufriga iyo baail ka nacdaa lagaa rabaa iimaan dhabaana aad qalbiga ku gunado yani meella marnaba jihaad kaa dhici maayo kolba tabartaada iyo taagtaada unbuu ku xisaabsan yahay mooye mar uu kaa dhici ama lagaa cafiyi ma jiraan anwaacdiisa wa qaala ilaahay wuxuu yidhi markuu nabiga dirayay salawaatu rabbi wasalaamu calayh walow shi'naa haddaanu doonay nebi maxamedow labacadnaa waxaanu diri lahayn fii kulli qaryatin tuulo kasta nadiiran digaya rasuul baan u diri lahayn laakiin saa maanan yeelin maxaan u yeeli weynay likaraamatika wa cadamatika cala allahi subxaana wa tacaala adaana ku filan wey ambiyada hore iyo rususha hore nabi kastaba gobol iyo degmo iyo waddan baa loo diri jiray laakiin adigu maadaama gunaanad iyo khaatimo iyo khaatimiya garadambaysku rususha aad tahay qaryooyinka oo dhan baa lagu diray wey kulligeed adaa xil lagu saaray ummadaada ku rumaysana ayaga kaalmayso oo ayaga dhambaalka u dhiib oo ayaga fariinta raaci ayaga wakiilla ka ah ma ana yeelin baa adaa fii kulli qarya nadiir adaa ka ah ayib adaa lagugu dany xilkaasi waadna gudan kartaa waxaadna ku gudan mubaashara inaad adugu tagtood hawshaa gaadhsiiso iyo in saxaabadaadu iyo ardadaada hawsha ay gudbiyaan labadaaba waa dhici karaan baa le hadday sidaa tahay falaa tudic ilkaafiriin gaaladaha dheecin baa laydhi ay doonahay inaad isku soo dhawaataan maxamedow sanadna diintaada aan kula caabudno sanadna taanada nala wad aynu istayno fadhiyada iyada iyo meelahaan hawsha ku qadadhigayna ha imanin kacbada ka daa tawxiidkan iyo hawsha aad wado dhexdhexaad reerka qureysheed iyo carab ha kala jebinin wiila dhalay baa tahay tolka dhexda kaga jir nabigu wa falaa tudci اlkaafiriin waa fi dacwa almakiya lama gaadhinba xilliga si fiican loo kala bixi lahaa bilowgi baa nabiga la yidhi ha u dhaqaaqin hawsha ayada falaa tudic alkaafiriina wajaahidhum kula dagaalan kaafiriinta bihi biاlqur'aani wa bidacwati waalbayaan jihaadan kabiira jihaad weyn baa layidhi qur qur'aanka ku gub ayagu walqow fiihi bay dhaheen adoo ku dul akhri ayib ku gubo u sheeg dhagaha faraha ha gashadeen suufka isku maroojiyeen xaqa ha u dulqaadan waayeen kabura cala اlmushrikiina maa tadcuuhum ilayh wajaahidhum kula dagaalan bihi qur'aanka aan kugu soo dejinnay jihaadan kabiira imaamku wuxuu ihi fahaadihi suuratu makiya suurat اlfurqaan waa suura makiya umira fiiha suuradda gudaheeda subana waxaa lagu amray bijihaad اlkufaar baa lagu amray maxaa yeelay idan waa asal min diinina waa asal min diinina waa rugni asaasi min diinina waa laazim min lawaasim اliimaan waxaa weye waa makhraati iyo shahaado calaa iimaanika aladii taddaciih iimaanka aad sheeganayso ayaa lagu xaqiiqadii iyo makhraatigiisii waxaa weeyaan waa jihaadka ee asagii baa noocyo kala duwanoo haddii xilligii maka la jooga nabigu tabar ma hayo ciidan ma jiraan gaaladu way xoog badan yihiin umira fiiha waxaa la faray bijihaadi اlkufaari biاlxujati garamid oo xaqa loo sheego wاlbayaan diintoo la caddeeyo wa tabliiqi اlqur'aan qur'aankoo la gaadhsiiyo ummadda meel kale wuxuu sheekhu ku leeyahay qayim hadalkan oo kale fii kitaabi miftaax daari sacaada mujaladka koobaad safxada toddobaatanaad wuxuu leeyahay wajaahidhum bihi jihaadan kabiira aayadda markuu tacliiqinayo wuxuu leeyahay fahaada jihaadun lahum bilqur'aan jihaadka laga hadlay suwar almakiya iyo cahdiga makiga jihaadka laga hadlay waa jihaadka ah in qur'aanka lagu guba nimanka ayaga ah wa huwa akbaru اjihaadayn labada jihaad midka u weyna weeye ayb wa huwa jihaad اlmunaafiqiina ayضا faina almunaafiqiina lam yakunuu yuqaatiluuna اlmuslimiin bal kanuu macahum fi الظaahiri وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم وهم ومع هذا فقد قال رب تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومع ومعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله سبيل الله هدي الله شيء وحلو جيدا إن لها الجمال الله دقالمه dadka xaqa loogu yeedho diinta la barto saddexdaa qodob baa sabiilulahi loo yaqaanaa buui almihim hadalkaa dheer muxuu khuseeyaa iyadoo marka aan jihaadba la farad yeelin kii dagaalkii ahaa ee gacantiiyo iyo adinka ahaa oy dacwadu bilow tahay ayaa nabiga lagu yidhi wajaahidun bihi jihaadan kabiira meesha annagu hadda aynu marayno in laga saaro manaahijteennii barnaamijteennii bugaagta waxbarashada macaahiddii dugsiyadii lagala dagaalamo ninka hawshaa lagu maqlana uu yahay nin aafaysan oo takooran oo balaaya ku dhacday ay gaadhay xaaladdu markaad yaman iyo tagta meelaha lamid ah in ruuxa lagu jarxiyo lagu dura inuu yahay jihaadi fulaan ibnu fulaan waa mubtadic limaada liannahu jihaadi inuu dagaalamo aaminsan yahay bay ymn hawshaas yaman ka taalla sheekhu marka wuxuu yihi watabliiqu اlqur'aan qur'aankoo la gaadhsiiyo ummadda wakadalika jihaad اlmunaafiqiin jihaadka laga hadlay fi lcahdi اlmaki waa gaalada in la dagaalamo bimacnaa xaqa la gaadhsiiyo qur-aanka lagu gubo runta loo sheego aan loo barbarin xaqa wakadalika jihaad اlmunaafiqiina munaafiqiinta la dagaalankooduna inamaa huwa waxaa weeye bitabliiqi اlxujati diinta in la gaadhsiiyo iyo garta wailaa saa hadday tahay saa haddaysan ahayn wey fahum taxta qahri اlislaami laba qowl baa ku jira bacda ahlicilm cinda ahli اlcilm jihaad اlmunaafiqiin muxuu yahay yaa ayuha الnabiyu jaahid اlkufaar taasi muran ma laha hadi wlmunaafiqiina layidhi munaafiqiinta qaabkee loola dagaalami culumadu qowlaan bay ka leeyihiin nima waxay leeyihiin maadaama munaafiqiintu muslimiinta ku dhex jiraan munaafiqu waa ruuxa islaamka muujisanhaya gaalnimana qarsanhaya waa soomahaya waa salaadahaya wuu xajinhayaa wuu sadaqaysan wuu tukan idan islaamnimadiibuu muujisan oo bannaanka taalloo ka muuqata laakiin gaalnimuu qarsanhaya ninkaas haddii qaabkee loola jihaadi wa kaa guursan wuu kuu guurin gowriciisii waa ruux muslima waa soomahaya waa salaadhaya waa shahaadanaya idan daahirka kore waa ruux muslima hoostuu ka gaal yahay kaa qaabkee loola jihaadahaya waxay dhahn waxaa loola jihaaday diinta la gaarhsin oo loo sheegay nifaaqu xumaantiisa kufrigu liidnaantiisa cadaabka aakharo waciidkiiyo goodiga ka yaala gaalnimada xumaanteeda islaamkiiyo iimaanku wanaaggiisaa loo sharxi marka caydhin cuna calooshu ka yacul qabaa weeye uurku ka jiran yahay waxaasaa gubi oo xaqaa gubi oo tawxiidkaa gubi marka waa jihaad bay yidhaahdeen waxaa dhe sidaa ma ahe waa jihaadu lmunaafiqiin wa iqaamat اlxuduudi calayh waa in xuduudda laga oofiyo munaafiqiin islaam bay muujisan laakiin maalinkay xad ku dhacaan waa in xuduudda laga oofiyo wa hada jihaadu lahu lanna culama hawshaa keenay nimanka daahirka waa ka islaam wax lagu dila laguma arko maxay marka jihaadka ku muteen wey ilaan gaal gaalnimo cadaysta garanay oo waynu kala baxnay laakiin nin munaafiqoo laba shaarla ah hoostana gaala kala jira muuqaalka iyo korkana islaamka ah qaafilo la jihaada hawshu way culamadu markay laba qaab weeye in xuduudda laga oofiye sida muslimiinta looga oofiyo waa jihaadun lahu lagula dagaalamayo in xaqa loo sheego oo xumaanta nifaaqiya gaalnimada lagu gubana waa jihaad labada ra'yaba culamadu waa ka qabaan ayb marka ra'yi ka mid unba imaamku kuu soo guuri oo kuu sheegay wakadalika jihaad اlmunaafiqiina inamaa huwa waxaa un weeye bitabliiqi اlxujati calىa ra'yin wailaa haddousan saa ahayn fahum munaafiqiintu taxta qahri اislaam ahli اlislaam ahlulislaamka hoostooda ku jira qalabadooda iyo awooddooda ku hoos nool yahay nin tabarhaya ma aha nin madaxa taagi kara ma aha nin dagaalamaya ma ahe waa nin islaamka ku hoos naban oo mundas ah fii sufuufi اlmuslimiin qaala tacaala yaa ayuha الnabiyu jaahid اlkufaara nabigow jaahid اlkufaar gaala la dagaalan baa liqaatilhum wاlmunaafiqiina iyo munaafiqiinta wاklud calayhim kuna adkow baa layihi jihaadka ku adke shidda ha kaala kulmeen walyajiduu fiikum khilda ayaa la rabaa wama'waahum hoygooda dambe iyo meeshay tegi doonaanna jahanamo wey wabi'sa almasiir meel loo laabtana ayadaa u baasle damiirka waqlud calayhim salafku waa isku khilaafeen walahum fiihi qowlaan xaggee u noqon hayaa ra'yiga saxaabadu waxaa way kabni ah cabaasin wagayrihi waqlud calayhim ay cala alkufaari waalmunaafiqiina macan labaduba ku adkow shidda iyo kuleelha kala kulmeen wax naxariis la yidhaahdo ama dacfi iyo dabacsanaanaysan kaa dareemin gaalka marka loo dhiil qaado munaafiq iyo gaal caddaystayba waa in dab ka kaca wey waa inuu nimankaasi islaamka muslimiin ah markii u maqlo waa inuu salsala la doonaya u naco ayb inuu kugu soo haliila ma ah waa in meeshu aad marto uu ka leexdo soomaalida waxay dhahaan dabkii lagu gubtaa dambaskis laga gudaa da hadda ka hor aad meel dhuxul qarsoon oo dambasle aad ku istaagtay oy ku gubtay dib dambe meel dambas war iska ilaaliya war dambaskaada ina ka leexa dabkii lagu gubtaa dambaskiisa laga gudaabaa la waa in markaad faraha saarta gaaladu ay kaa kaajaan baa la rabaa ma kuwii reer hebel baa inaga leexiye kuwaan ayib sidaa darteed waagi dambe gaaladay la halgami jirta muslimiinta la dagaalami jirtay ee dagaaladu ka dhexeeya waaga hore way yaqaaneen dhanka ay saxaabadu ku jiraan iyo baqiyadooda way iska ilaalin jireen taabiciinta iyo ragga dambe reemiyiga iyo meelahaasa ka leexan jireen haddii la meeshan ansaar iyo muhaajiriin baa ku jira waa ka leexan jireen waa yeela jiri culusa oon dhaqaaqin ayay ahaan jireen ninku waa in hawshaa lagu soo hagaago lianno jihaadku waa meesha u dambaysae kaarka lagu xoqdo wey muslim baan ahay imaam baan leeahay sheekh baan ahay caalim baan ahay faqiih daaci baan ahay soomaaliya anaa diinta soo gaadhsiiyey waxaasoo dhan sheegasho wey laabudda min tasdiiq taskiya la rabaa shahaado shahaadada u dambaysa waa inaad dhiiggaada ku feermayso shahaadada u dambaysa dhiiggaada inaad ku feermayso wey sidaa darta hawsha hawl culus wey lagu kala baxay ayib waqlud calayhim marka cala almunaafiqiina wاlkufaar waa ra'yu salaf ee min asaxaaba bacdu taabiciin waxay qabaan waqlud calayhim munaafiqiintu u noqonhaya gaala waa iska cadyahay nimankan ummadda ku dhex jira in la fahmaynin nimankaa nabi allow dabagal wey oo nimankaa darsi gooni asi ah ilan gaalka asagu banaankuba jooga waa cadow aan ishayno weeye oo banaanka yaalla libaaxa doolan doola iyo midka dinaahya keebaa daran baa layidhi libaax waxaa jira iska lugeeya habeenka o dhan socda oon marna shanqarayn markaasu adoo jiifa qab kaaduu lacahaya xeeraduu jebinhayaa midna markuu soo dhaqaaqay godkiisa uu ka soo baxo iyo kayntu ku jiray buu dinaahaynaya dhawaaq iyo qayla bilaabahaya ninka waa laga diyaar garoobi baa la xaraysan dab baa la shidan waa la diyaar garoobi habeenka waxba qaadimahay ninka asaga laakiin ninka aamusa ee qulqula safarka wadada yaaluu baabi'in arigu baabi'in waa balaayo wey gaalka marka banaanka taagan ee dhawaaqahaya waaban is aragnaaba ninkan munaafiqa nagu dhex jira xaggana gaalkaa ninkaa weye ninka la raba in lagu adkaaday leeyihiin bacdu salaf waqlud calayhim ra'yi saliima wey laakiin labaduba in lagu adkaado wey wuxuu ihi sheekhu raxmat ullaahi tacaala calayh fajihaadu اlmunaafiqiina ascabu min jihaad اlkufaar runtii wey munaafiqiinta in lala dagaalamo ayaa ka adag gaalada cad ee bannaanka taal kuwa islaamka sheegta ee gaala maanta u jaajuusa ama ayaga la shaqeeya ama la jeelka ah ama la gaashaanqaadka ah baa nooga daran gaalka kaba weyne ee maraykan la yidhahdo ee bannaanka taagan kaba weyne waxaa nooga daran nimanka islaamka sheegan ee nagu dhex jira ee gabdhihii naga guursan ee magacaadi sheegan ee kugu qabiilka ee kugu haybtaa xaggana u shaqeeya dawacooyinka maraykan u wata u shaqeeya gudanayaashaasa nooga daran ninkaa weyn ee dinaaninhaya nimaan ishayno wixiisa cadaystay weeye kuwa laba shaarlayaasha ee soomaalinimada kula sheegan ee kuga haybta ah xaggana gaal inuu guulaysto oo muslimiin jebiyo oo islaamku baabuo doonaya nimankaasaa ka daran fa jihaadu lmunaafiqiina ascabu asaga ka daran min jihaadi اlkufaar wa jihaadu khawaasi lumma ummadda inteeda khaaska ee goonida xulka ah halgankoodu wey rag yar baa fahmaya nimankaas wey munaafiqiin dhibkooda iyo islaamka waxay ku hayaan iyo shidadooda iyo hagaardaamada iyo lugooyada muslimiinta ku hayaan dad yar baa fahmaya dadkaasaana la halgemi kara laakiin nimankan gaalida ee banaanka taagan dadkoo dhan baa arki kara wey imaamka hadda asagu wuxuu ka hadlaya waaqic wanaagsan iyo khayr iyo wanaag buu ka hadlayaa munaafiq iska daaye nimankii warkooda cadaabaa baryahan laisku kari in la halgamo munaafiq qarsoon oo in la soo saaro oo birqabato lagu qabto u baahan iska badaaye ninkii banaanka burka la taagnaa ayaa fooda la gelin laya kuwaabaa lagu dhici layahay ama run isu sheegi laya oo laleeyahayba waa fidno weeye waa kharibaad weeye jihaadna ma jiro dadku nabad weeye atacaayush asilmi zamaalat اladyaan tawxiid اladyaan muxuu ahaayey nabd اlcunf muxaarabaة الtaطaruf wاlirhaab mxuu ahaaye nabdu tasamud wاlusuuliya owkaasba taasaaba lagu baaba'ay wawaraat اrusul rususha kuwii dhaxlay baa nimanka munaafiqiinta ah garta maxaa yeelay shayga munkarka ah maraatib buu le waa garanaysaa munkarku hadday ummadoo dhan garanayso ummadoo dhan xil baa ka saaran aduguna dadka kama xigtid laakiin markuu munkarku munkar qarsoon uu yahay oon la fahmi karin caamada badankeed ama wadaadaha badankood aysan garan karin adigu aad fahamsan tahay inaad ka dhawaaqo ood ka qaylado ood ku weyraxo waajib gooni ku saaran wey lannu munkarkii keligaa baa fahmahaya adu unbaa garanaya ummaddii inteedii kale shacabkii walaalihii ikhwadii kula socotay ma fahmi karaan adiga marka fahansan xil gooni ah kaa saaran xadiidka abi saciid baana caddaynaya ninkii munkar ogaada ama garanaya waajib waxaa ku ah hawshaa inuu wax ka qabto ayib yuusan ooga tegin haybata caalimi boqorka cabsigii makhaafa midna yuusan xeerinin munkarkii dadko dhan way fahmi karaan laakiin ma arkaan adoon baa arkay ila man ra'aa minkum munkaran baa le man calima almunkara walam yaclamhu hayruhu waajib khaasaa ka saaran kadalika man ra'a almunkara walam yara hayruhu waajib gooni a ka saaran munkarkii waa la wada og yahay waa la arkaa laakiin awoodda wax ka qabashada kelig adaa leh mas-uul baa tahay xis baa tahay boolis baa tahay muslim ah qaadi baa tahay madaxweynaa tahay amiir baa tahay abaanduulaa tahay awood malatari baad leedaad wax kaga qabato oday waxaa tahay magac leh waxaa tahay nin ugaasoo laga xishoonayo beeldaajiyaa tahay munkarku ummadda waa wada aragtaa waa wada og tahay laakiin ahadka takyiirinkeeda wax ka bedeli kara waa adiga soo maah waajib khaasa kaa saaran fardu cayn buu kugu noqonaya baan ujeedna waajib khaaska fardu cayn buu kugu noqonaya markaad keligaa og tahay ama keligaa aragto ama keligaa wax ka bedeli karto fardu cayn buu kugu noqon ummadda kalena wxu ku noqonaya fardu kifaayo idan tiibuu sheekhu ka hadlahaya waratu rusul baa hawshaa fahmi kara wاlqaa'imuuna kuwa u taagan bihi jihaadu munaafiqiinka afraadun dad yar yar weeye fi اlcaalam waa dhifdhif weeye waa ruux ruux dad yar oon badnayn oo fara ku tirisa yaa hawshaa fahmi kara wey wاlmushaarikuuna fiihi jihaadka kuwa ka qayb qaata wاlmucaawinuuna ku kaalmeeya calayhi cala اljihaad ummadda ku kaalmeeya wain kaanuu hum haba noqdeen alaqaliina kuwa yar cadadan xagga tiradee fahum اlacdamuuna cinda allahi qadra xagga tira aan haba yaraadeen laakiin aakharo kuwa u ajir badanee ilahay agtooda u qadar weyn wey hawshaas sheekhu waa qaadaa dhigay muqadamu sheekhu rabaa inuu dejiyo axkaam uljihaad weli mauusan gelin maqaasidii iyo siirka waa bilaabi doonaa min albida ila nihaayau geli doonaa laakiin waa in muqadima muhiim jiddan ah laga hormariyo arar baa leed ama muxuu ahay hordhac wey dulucda warka waa dhiman yahay gunaadna waa u dambeeya walamaa kaana min afdal اjihaadi jihaadka waxyaabiisa u fadli badan markuu ka mid noqday qowl xaqi maca shidati اlmucaarid muhiim jiddan way hawsha ayada u ka hadla sheekh wuxuu hi min حق ijihaad waxaa ka mid a ah qowl xaqi xaqa in lagu adimo la sheego goormo laakiin maca shidati اlmucaarid marka uu xoog badan yahay xaqa wax ka soo markuusan mucaarad lahayn haddii hawshaas nin kasba waa ku qamaamahaya anaa sheegay anaa ka muxaadaray anaa kala tuuri ma taqana aniga in libaaxsan kartabta la yihahdaa nin walba waxa waa laandheere waa geesi waa haliyey waa libaaxsan kataarto wey ayib marka hawshu laakiin marka xaqa uu yahay lugtool laangaa dadka xaqa ka soo horjeeda inay awoodda milatary leeyihiin cindaha xaqa in la sheego waa min afdal jihaad wey saa dartee nabig waxaa ka sugan sayid shuhadaai xamzatu wa rajulu qaama ilaa imaamin jaa'irin fa amarahu wanahaahu faqatala sayid shuhada xamzo wey meeshuu ku baxay waa ogeydiin waxaa laba ah oo asna ugaaska shuhadada ah iyo boqoradooda nin nin amiiroo boqoroo kibray xaqa u sheegay kadibna uu dilay xaqii buu la soo istaagay lafihiis buu ku khamaaray laakiin adduunyadu ku khamaaray aakhar maxaa u yaala janno iyo wanaag ninka asaga maxaa uu ninkan fadliga ku helay xaqii buu ku adimay maca dacfihi asagoon taageero lahayn oon awood milatari lahayn oon waxba tari karin ayuu wuxuu go'aansaday inuu xaqa dhegtiisa maqasho keliya ninkan jaailka kibray dhegtiisu weligii xaq maysan maqay run runta in loo sheego wey haba kudiiso runtaasa loo dhintee lannu ninka haddaan runtaasi rag u dhimanin weliga run maqli maayo dhagihiisu marka xaqa inuu galo oo loo sheego ayaa jihaada marka iyada tiibuu sheeku ka hadlayaa oo waxa adduunka taagan maanta muslimiinta xaqa ku taagan farakutiris adduunkao dhan boqol kiiba labaatan iyo shan baa ka tiin baa layidhi waxa adduunka ku nool bini aadam boqolkiiba labaatan iyo shan baa waxa islaamka sheegta maca raafidadeenna gaalada ah maca dursigeenna gaalada ah nusayriyiinta gaalada ah waxa islaam ku maxaabsadoo dhan isku dar ayaa boqol labaatan iyo shan ah ahlu sunnuhu boqol Eh, waxaad ka dhigtaa taqriiban شhan iyo toban ka dhig boqolkiiba شhan iyo toban badi ahlusuna alcaama boqolkiiba شhan iyo toban lix iyo toban labaatan iyo shantiyo toban ha inaga hadho oo raafido iyo durs iyo balaaye iyo shayaadiin iyo kuwa maraykan aaminay ha noqdeen xagga inaga reeb شhan iyo tobankaas ahlu xaqoodu hal nin ma dhanno maanta hal nin boqolkiiba hal ma dhanno lanno boqolkiiba malaayiin baa noqon lahayn malaayiin ayb marka waxaa weeyaan tiibu shoo ka hadlaya xaqa waa yar yahay inta wadatana waa yar tahay tabar badan ma laha lisaan iyo carab difaaco weyn ma laha awood malatari oo ballaaran ma laha saldhig iyo waddan ay haystaan isku difaaci karaan ma laha tabartooda waa intaas waxaa ka soo horjeeda adduunka o dhan wey konton iyo muxuu ahaayey lixdii dowlada islaamka sheegatay iyo gaaladii adduunka meeqa wey gaalada adduunka boqol sagaashan iyo meeqa wey dowladdu laba boqol y msan dhanay boqol laba ama laba boqol oo e, dowladood konton iyo lix inooga soo qaada islaam sheegata gaalo oo dhan ba xagga geeg kuwa islaamka sheegtay hal dowlad oo xaq u taagan oo maanta run sheegi oo ku jihaadi oo diintu nabi maxamed ka tegay faafinaysa diyaarnaba ina u dhimaatay miyaad lama hayo marka maca shidat اlmucaarid wakaas warkiisu xaq lugtoola oo daciifa ah, oo hariiba ah, oon taag lahayn oon dad lahayn oon ahal lahayn iyo gaalnimo kibirtay oo qaan gaadhay oo tadhacday oo kuwo islaam sheegan ay ku daaban yihiin oo ninkii muxuu ahaayay xaqa watay meel u galo ulaya meel u galo tiibuu sheekhu ka hadlay walamaa kaana min afdal ijhaadi qowl xaq xaqa sheegitaankiisii baa noqday min afdal ijihaad u noqday maca shiddati اlmacaarif kasoo horjeedaha xoog badnidiisa lala qabo mila an tatakalama bihi biاlxaqi cinda man tukhaafu saطwathu wa adaah kana lirasuli salawaat اllahi calayhim وسلاamه min ذlika الxظ الأwfr وkana لنabiyina salawaaت الlahi وسلاam عalayhi min ذlika أkmل الجihaadi وأtamhu ayb markay sidaa noqotay miثla an تتakalama goormuu xaqu in lagu hadlo uu khayr badan yahay fadli badan yahay ama min afضل جihaad buu noqonaya waxa kaa soo horjeedan uu xoog badan yahay miثla an تakalama bih waa inaad xaqi sheegta mثلا تتakalama bihi bاlxaq cinda man ruux agtii baad ku sheegaysaa takhaafu ay tukhaafu laga cabsanhayo saطwatuhu qabashadiisu batshuhu saطwadu waa albatsh wاlاstilaa wاlqalb wاlqahr iyo wa adaahu dhibkiisa laga cabsanay ninaad leeda maanta dad ka agmarto ama ku kala tuuraa gebigeedaba alambaqo kugu ridaa iyo meel la adgi waaye gontanaan bam kaa tuuraa indhan damba aanaan lagu saarin inuu ku dhibo ku garaaco ku dilo ku ciqaabaad ka baqayso dulmina waa samaynay iyo munkar xaqa inaad u sheegto way markaasoo kale oodan dilkaada iyo dayntaada iyo rafaadkaada iyo dhibkaada aadan eegin ood xaqa iyo diinta ilaahay aada milicsato iyo maa cinda allahi subxaanahu wa tacala sidaa hadday noqotay oo daalimka iyo mutakabirka iyo jabbaarka agtiisa in xaqa lagu sheego ay noqotay min afdali jihaad waa in ambiyada iyo rususha laga helo jihaadkaasi oo ah in mutakabiriinta dawaaqiidda mushrikiinta dowlada wax ismooday xaqa loo sheego nabi maxamed oo istaagay ambiyado dhanba ayib ircawn nabi muuse idhab ilaa fircawna inahu طaqa u tag runta u sheeg dhegtiisu aq ma maqlin aq gaadhsii wixii doonaa ka dhace ayib kaana lirusul rasul waxaa u ahaaday salawaatu ullahi wasalaamu calaa dad mooyeysa baashu in iyadoo qabo oo oon xanaf lahayn oo oon kurtuma lahayn ayar iska wadi socon mayso hawsha iyada waa in laga hogeeyey mararka qaarkood nin ay dhimbele ka dulduulahayaan nin ay dhimbele ka faninahayaan oy gantaalla ka faninahayaan oo baasha lishaya waa in lagaa horgeeyo wey si ilaahay subxaanahu wa tacaala iimaanka iyo waxaas sheegeen horta bannaanka loo keeno ayb nabigaa lagu yihi orod dhow dhaqaaq fii saxiix muslim quraysh u taga xaqa gaadhsii ilaahay haddaan u tago waxay wadaan aan dhaho joojiya waa baatil waa kufri aan idhaahdo madaxa bushaaqi hayaan intay qabtaanba madaxay dhagax weyn bay ku fadhiisay kaasuu digaha qara wuxuu noqon dhagax lagu dhuftay waxaa lagu yihi hawshaa ka bax dhaqaaq baa la gaadhsii haddii kale anaa ku ciqaabahay intaan quraysh la gaadhinba fariintaad gudbin ama madaxa ha bushaaqin ama ha ku daayeen aybay u taallaa ilaahay ma dhi anaa ku difaci hawshaa ka bax waa loo qaranaya waa la ogyaha in difac laakin waa nin waxa dhaqaaq maxaa yeele waa lagugu imtixaanay dadka adna waad imtixaanan tahay ayib inii mubtaliika wa mubtalin bika layidhi adaan ku imtixaanaya nebi maxamedow ummaddana lagugu imtixaani bal go-aankay kaa qaataan iyo qaabkay kuga dhaqmaan baanu eegaynaa aduguna xilki laguu diray qaabkaad u furisaan la eegahaya hawshu sheegashay ma dhaqaaq baa leh nabigu waa dhaqaaqahade waa lagu qasban yahay baashu ma aha inaad intaad wadaad noqoto gar la baxdo ood aayar qamiiska feeraysato oo lugaha ii kala fogeyso gacmaha halkaa ii saarto hawshaa bas hawshu ma aha baasho dhiig baa laska lisahaya ayib iyo dhidid baa laska lisahaya kaana lirusuli salawaat اllahi waslaam min dalika jihaadka bayaan اlxaq qowl xaqi cinda almutakabiriin wاطawaakiid alxadu اlawfaru dheefta u weyn bay ka qaateen yani kaanin libax bay ka qaateen wy kaanin libax bay ka qaateen wa kaana linabiyina min dalika اljihaad akmalu اljihaadi wa atamu jihaad midka u dhammaystiran una taamsan buu ka qaatay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ولما كان جهاaد أعداء اللhi في الkhارج فرعا على جهاaد الcبد نفسه في ذات اللhi كما قال النب صل سلم أصل مهima wey yaa inoo dagaalami oo inoo jihaadi waxaa inoo jihaadi oo inoo dagaalamay naftiisa ka soo adkaaday oo شhaydaan ka soo adkaaday oo soo baasay dugsi sare waxaa yimaadeen nin soo maray dugsi hoose dhexe soo maray jaamacad waxaa taga nin dugsi sare soo maray yacnii nin soo baasay oo naf meel soo dhigay oo shaydaan ka soo adkaaday ayaa gaalka bannaanka jooga la dagaalama cadowga hoose naftiisa ahaa iyo shaydaanka ku nabnaa nimaan meel soo saarin oon iska xidxidhin dagaal ma yimaado intaanada kale marka ku wareegeysata muxuu ahay magaalooyinka naf iyo shaydaan baa weyne xinihan na haysta weli maanan baasin marka taasaa keenaysa inaan tunjiyaha ku talino tunji ku talis taasaa keenaysa nimankaasaanan ka xoroobin annafsu washayطaan labadaa nimanka ka xoroobee ka adkaadee waa nimanka gaalada cala is hayaan wey hawsha waa in aad loo fahmiim jir tiibu sheeku ka hadlaya farc wanaagsan wey walamaa kaana jihaadu acdaa illaah cadowga ilaah lala halgama markuu noqday fi joogay cadowga bannaanka joog cadow baain ah iyo cadow khaariji aynu leenahay midka baaطinka waa anafsu washayطaan labadaas midka daahirkan waa alkafaratu waalmurtaduun saddexda cadow baynu leedahay idan cadowga gaalada iyo murtadiinta waxaa la halgami hee ninkii ka soo adkaaday labadii hoos hoose ayib somaali waxay tiraa nimaan kow dhaqin kun ma dhaqo hal nimaan soo dhaqin ama sac aantuu qoolis ka dhiga aan soo dhaqin ama ceesaan keligeed meel aan soo saarin ari tiraa ma dhaqi karo geel foofa ma dhaqi karo lo boqola kama shaqayn karo mana maamuli karo horta waa in lagugu soo tijaabiyo bilcaan kale ninkii maamuli waaye hawl haweene afar meel lama geyn karo yuusu ummaddu lugoyn hal mid ninka ka adkaan waaye afar gabdhood xagee geynhaya muu lugeynhaya macalinkii labaatan wiil wax beri waaye boqol arda waxma ma mari karo ma taymisa mise ma ah ninka naftiisi iyo shaydaanba meel saari waayey hee gaalo waaweyn oo bannaanka taagay oo aka ka soo horeey fooda ma gelin karo ayib wlama kaana jihaadu acdaa illahi fi lkhaarij cadowga banaanka jooga in la dagaalamo markuu noqday farcan mid ku dhisan kana imanaya calaa jihaadi cabdi nafsah addoonku nafsi inuu la dagaalamo oo khayrka uu ku qasbo xumahana uu ka reebo fii daati illahi iyo fii aacati illah naftaada maxaad kula dagaalami ma iska garaacaysaa maya daacada cibaadada diinta wanaagga khayrka xaqa in la sheego in la qaato loo hogaansamo inaad ayib ayaa kan khaarijka ah mxua meel saaraya wey kama qaala nab sal slm almujaahidu man jaahada nafsahu fii طaacati اllah mujaahidka dhabta a weeye waa asalki almujaahidu fi اlasl waa man jaahada nafsahu fii طaacati اllah ninka naftiisa kula dagaalama ilahay daacdiisa wاlmuhaajiru muhaajirka xumaha ka hijrooday dhabta ana waa man hajara ma naha allahu canh waa ruuxii ka hijrooday ilahay wuxuu ka reebay nafsi nin meel saaray oo ka adkaaday xumahana ka fogaaday wanaaggana naftiisa ku qasbay ayaa banaanka yimaado weeyo gaal iska dhacsha saa markuu noqday buu i kaana jihaadu nafsi muqadaman calaa jihaad اlcadow fi asli wey muqadaman waxaa loo jeedaa waa asalka wanaagsan sida saxda ah weeyaan laakiin adoo iska faasiqa ah, oo caasi ah oon tabar badan lahayn baad lagaa rabaa jihaadkaada inaad tagto muطlaqu islaam haddii lagaa helo ayib inaad fiican tahay ahlukhayrta shardi ma ah jihaadka shuruuddiisu waa gooni ee waxaa laga hadlayaa ninka baxay inuu halgamo waa kuma asalkiisu horta asal min ruuxa halgame ee jihaada gaainaga dhacsho waxaa weeye nin naftiisa ka soo adkaaday sidaasayna saxaabadu ahaayeen weeye oy muslimiintu ahaayeen ayadoo sidaa tahay dhihi mayna hebel adu waad xuntahay fadhiiso adu waad qayishaa ama seerkaad cabtaa ama waad been sheegta jihaad laguma laha ma ahawsha ruux kastoo islaam sheegta wain kaana munaafiqan jihaad baan ka rabnaa inuu dagaalaman ka rabnaa weliba markaan ixtilaal gallo iska badaataa ayadu sidaa darteed baa saxaabadii yowma fatxi maka islaamay usbuuc oo usbuuc iyagoo muslimiina ayaa dagaalka xunayn la geeyey jihaadka xunayn baa lagu shubay oo la geeyey inaa lona rajicuun calayhi ee jihaadka gaalada inuu yahay farac calaa jihaadi cabdi nafsa waa qadiyo u laabanaysa masalatu اliimaan u laabanaysa waxaynu ognahay ruuxa muslimka ah afcaashan banaanka ka dhacaysa ee daahirka ee jawaarixda ka dhacaysa waxaa riixayoo keenaya motoorka qalbiga ku jira iimaanka marka ictiqaad wanaagsan lagaa helo ilaahay jacaylkii iyo maxabo iyo islaamnimo qalbigaada ay gasho waxaa qalbigaada ku jira waa in afkaada iyo adinkaada uu ka muuqdo matoor wanaagsan markuu ku galo oo iimaan qalbigaada galo oo qalbigu uu saafi yahay oo ilaahay ku xidhan yahay oo iimaan galo iimaanka uu kaasoo ifbaxaaya buu ka muuqanaya addoonku markuu naftiisii ka adkaado la dagaalamo oo shaydaanka uu ka adkaado la dagaalamo oo naftiisa uu meel saaro markaasuu u gudbahayaa weeye inuu gaalka iska dhiciyo marka waxaa ku riixaya ee kuu geynaya gaal inaad kula dagaalanto alla darti oo dhiiggaadii bixiso oo naftaadii horto ood maalkaadi geyso waa iimaan qalbigaada ka imanaya iyo adkaasho aad ka adkaatay naftaada ood ka adkaatay shaydaankaadi markaad labadaa meel soo saartay ayaad waxaa u tafaruqday weeye inaad gaalka yac iska tidhaado intaad meelahan ku wareegaysan ee intan ku rafaadsan tahay nin cadow oo banaan jooga maba fiirinaysayba maba fiirin kartidba marka masalatu اliimaan iyo cilaaqada udhaxaysa bayna الظaahiri wاlbaطin ayuu sheikhu ujeedaa wuxuu ku leeya jihaad اlkhaariji waa farcu calى jihaad اlbaطin saasuu ujeedaa ayb saa darteed baa la ogaaday inaan munaafiqiintu iyo dadka aan iimaan fiican lahayn aysan halgemi karin inay bulaanka iyo iska raacaan yola iska raacaan waa dhici kartaa laakiin markay hawshu kulaato oy hazaaim yimaadaan oy ishu dhiibto nin iimaan leh oo kaamila ah, oo saafi ah oo ilaahay ku xidhan keliya kugu soo hadhahay ayib marka masala qalbiga ka imanaysa wey tii buu ka hadlaya sheekhu haddaba kaana jihaadu nafsi nafta la dagaalankeeda ayaa wuxuu noqday muqadaman mid laga hormarinhayo calaa jihaad alcaduwi fi lkhaarij xagga camalan wey ictiqaadan iimaanan ayb ayib iyo wa aslan buu noqday lahu lijihaad اlkhaarij asalkii waka uu kuu sheegay waxa meeshuu ka ambaqaadayo waxaa keenaya ruuxan maxaa riixaya gaadhiga matoor baa riixay maxaa adiku riixay inaad gaal ka hor tagto oo naftaadii shihiiddo oo carruurtaadii agoomayso oo islaantii muxuu ahaayey ay garoobayso oo xoolahaadii la dhaxalo oo adduunka nin walba maanta iskaga xaroon aad dhaafto waxaa ku riixaya muxuu ku geynaya iimaan qalbiga ku jira wey waxaa ku riixaya iimaankaas tiibuu sheekhku kuu sheegaya fainahu maa lam yujaahid nafsahu ruuxa hadduusan naftiisa usan la dagaalamin awalan marka hore usan naftiisa meel saarin litafcala inay samayso awgeed maa umirat bihi wixii la faray oo watatruka ay ka tagto maa nuhiyat canhu wixii laga reebay oo yuxaaribha uu kula dagaalamo fi filaahi ilaahay dartii iyo diintiisa uu kula dagaalamo uusan kula dagaalamin cafwan lam yumkinhu u suurageli maayo jihaadu caduwi fi lkhaarij waa xaqiiqa wey u suurageli maayo inuu safka hor isgeeyo maxkam weeye cudur daraa jira ayib munaafiqiin aw marka la baxo nin walba boqol cudur buu keenhaya boqol cudur daar buu keenhaya nabigu iska taga cafa allahu canka lima adinta lahum xataa yatabayana laka aladiina sadaquu wa alkaadibiin nimankeena tunjiha ku fadhiya war baxdaan maya kan weeye daymaa lagu leeyahay xagga mxuu waxbaa fadhiya islaantii baa umulaysa carruurta biilkoodii ma saxno tagsi baan u iibin hayaa kanaan samayn hayaa intaasoo mashruuc waxaan rabaa hadda waxaan wadaa mxu ah project baan dhishayaa mashaariicdan markaan istaajiyo baan dhaqaaqahayaa ayib dacwaan ku jiraa wajaahidun bihi jihaadan kabiiran baan ku jiraa ayib fii sabiili illaahi baanu wadnaa malcabada inoo furiya madaaris war waaba lassoo galay waaba la ixtilaalay dal iyo dunyo iyo diinba waa la qabsaday markaani waa markay xataa dumarku dagaalami waa idin side nin walba macaadiir iyo qiil la waayi maayo maxaa naga maqan matoorkina riixi lahaa waxaan o dhaafin lahaa waliha jamacat tabliiq ayaa jazahum allahu khayra jamaacadi waliha tabliiq ninka ku cuudaa tabiilkii waa kan a islaantii waa xagga ah waxbaa kala dhiman waxay dhn hebel waa axwaalaysan yahay awaal axwaal baa haysa marka axwaasha ay sheegi jireen jamacat tabliiq baa anaga dhankan loo gashay nimbo dhan bay u gashaay axwaashii baa laga dulqaaday oo waa lay duceeyey wadaan saaxiibahayn bay igu yidhi ayib waan intuu intuu khuruuj noogu yeedhay baan cudurdaarnago kooxa aniga shee cabdilcasiis raxmat tacala caleyh markaasuu yihi sheekh baan intaan u tegey oo ii duceeyba axwaashii dhannaydba yani laga dulqaaday bui hadda anugu xor baanahay fri baana annagu meesha weli maana gaarin baan ku nii weli waan axwaalaysanna almuhim waxaa weeye nin walba cudurdaar sheegto iyo balaayo la waayi maayo tiibuu sheekhu ka hadl fainahu maa lam yujaahid nafsa hadduusan naftiisa la dagaalamin awalan litafcala maa umira bihi watatruka maa nuhiyat canhu wayuxaaribha filah ay fii daacati illah lam yumkinhu u suurageli mahayo jihaadu caduwi fi lkhaarij cadowgiisa kore ee bannaanee muuqda inuu la dagaalamo fakayfa yumkinuhu sideeba ugu suurageli jihaadu caduwi cadowgiisa inuu la dagaalamo iyo walintisaafu minhu inu ka gargaarsado oo uu ka garhelo intisaaf waa ruux aq kaalama inaad ka soo wey xaqi uu kaa gullaabtay ee uu kaa qaatay inaad ka dhacsato wey ood ka ridato siday ugu suurageli buu ihi jihaadu caduwihi walintisaafu minhu inuu ka garsoorto oo xaqiisi uu ka dhacsado wa caduwu aladii bayna janbayh cadowgiisii kilkilaha kaga jiray ee dhinacyada kaga jiray ayaaba qaahirun lahu qasbay oo ka adkaaday cadowga shaydaanka ah iyo naftibaaba kaa adkaatay oo meel ku dhigatay goormaad xoroobi oo rag iska dhicinba mutasaliطun calayhi uu ka qaayib noqday mutasalid calayh ay mutagaliban calayh cadowga baa kaa qaayib noqdayba oo meel ku saaray oo kugu sallada lam yujaahidu lamuusan dagaalamin cadowgii daakhilka ee baaطinka naf iyo shayطaan ahaa baabadan la dagaalamin o la halgemin walam yuxaaribhu fi اllaah alla dartiisa lamuna dagaalamin bal laa yumkinuhu u suuragal ruuxa noocaasa ee naf aan meel saarin ama aan shayطaan meel saarin suuragal ma aha alkhuruuja ilaa caduwi inuu u baxaba soo baxa iyo yaa khaylaa yarkabi weliga dhawaaq abadan idaacadaha xabeebo labada abuur ka sii daa booco ha ku dilaaco dadkaani matuurki riixi maba jiraba injiinkoodu waa baktiyo waa dhintay ayib asaga dhan waa u dhammaatay waa in injinka laga bedelo olyo fiican lagu shubo la habeeyo la saafigareeyo markaa la isaray u baahan yihi maba isaar nimankan kici maayaan laqad asmacta low naadayta xayan walaakin laa xyaata liman tunaadi walow naaran nafakta biha adaaat walaakinaka tanfuku fii ramaadi ayb dab haddii la afuufo waa ifaa laakiin dambas haddii la afuufo ma ifo dhuxul xoogow dabayl fuushay ama xoogow mxuu aha dabayl ku dhacdayoo xaab fuulay ama dambas fuulay fuf haddii la yidhaahdo iyadoo ifaysa soo baxaysa laakiin dhuxul dante oo baktiday dambes madow oo shalay laga saxarsaday haddaad afuufto haboos baa kici soo lakinaka tanfku fi ramaadib waxaa afuufaysaa dambas baad afuufaysa ee dhuxul ma afuufaysid baa dadka ka dhimatay bal laa yumkinu u suurageli maayo alkhuruuju inuu u ilaa caduwi cadowgiisa inuu baxo u suurageli mayso xataa yujaahida nafsahu ilaa naftiisa uu kula dagaalamo cala alkhuruuji bixitaanka naftu waa in horta aad ka adkaato ood meel soo saarto oo axwaasheeda aad banaanka ka dhigto ood alla ku xidho sheekh wuxuu hi fahaadaani caduwaani labadan waa laba cadow qad umtixina acabdu adoonka lagu imtixaanay bijihaadihima inuu la halgamo labada cadow maxay ahaayeen annafs washayaan waynu soo marra ila tahay wa baynahumaa bayna anafsi waashayaan shayaan iyo naf waxaa u dhaxeeya caduwun aaliun cadow saddexaad baa jira naf iyo shayaan cadow kalaaba udhexeeyaba laa yumkinuhu u suurogeli mahayo jihaaduhumaa jihaadu nafsi washayaan ilaa bijihaadihi cadowgaa saddexaad inuu la dagaalama mooyeen ayib ayaga intaadan gaarin oodan naf iyo shaydaan la dagaalaminba mid kalea ka sokeeya wahuwa waaqifun wuxuu taagan yahay cadowgaa saddexaad baynahum maa bayna الnafsi washayطaan buu taagan yahay yuhabiط اlcabda adoonku ee ka reebi can jihaadihima tahbiit tahbiitku waa ruuxu mxuu ahay la reebo wey la nageeyo uu kaa nagey calusaad buu kaaga furi shoocac buu kaaga furi ha dhaqaaqin axwaal buu kugu sii dayn wey boqol cudurdaar buu kuu sheegahaya ayib walow araaduu اlkhuruuجa laacaduu lahu cudda walaakin kariha lahum bicaahahum fahabaطahum waqiila qcuduu maca alqaacidiin tahbiit waa in ruuxa laga reeba xaqa wey iyo wanaag iyo khayrka wa huwa waaqifun baynahuma bayn cadweyn buu taagan yahay kaas yuhabiط اcadu cabda addoonkuu ka reebi can jihaadihima jihaad mxuu ahaayey ashayطaani wالnafs wayukhadilhu uu garabugliili garabkiisu ka bixi u hiilin mahayo wayurjifu bi u argixin waa dhiman kanaa dhici balaayawaa laisqaban cirkaa lagaa qarin kursmisis baa lasku dhufan hebel baa la qabtayo jaaniyo cili meeluu dhilay habeen madow baa lala baxay waa la laadshay sida waxraqab kudidaa la laacay inuu dhawaaqa u dambaysay markaasaa kaadada ku dhaafaysaa adoo dhan baa garirahaya nin walba arkaysaa maqlaysaa wey ayb idan kaasaabaa ka daran waaba kaka daran <laughs> waa midka u daran wey walaa yazaalu ka zuuli maayo yukhayilu lahu inuu malagelinhayo wuxuu kuu sawiri kan dambe shaydaanka baa wuxuu kuu sawirhayaa lahu lcabdu u sawirhayaa maa fii jihaadihima jihaadu nafsi waa shaydaan waxa ku jiro min almashaaqi dhib ah nimanka isku daydo dhibkaasaad kala kulmi waad baabi balaayo kugu akhrinaya iyo wa lxuduudi dheefaha in laga taga ah nimankaa ninkii maanta faraha saara haddaad iskugu dhowaato dhib baad la kulmi rafaad baa kaa gaadi dhabartaad ka jabi dheertaad ka jabaysa midda kale waaba xoola la-aan waad khasaari waxaa gacan ku hayso o dhan magacaadii maalkaadii moodkaadii waxba ka soo hari maayo habeen nasan maysid saaad ugu taagan tahay shaad iyo sarwaal u ordayso baad qalaf naftu kaa dhahaysa iska raaxayso saaca bisaaca yaa xandala maxaa ku dhibay dadkan ka fiican tahay masaajida waa la buuxaa islaamku waa la wada jecel yahay nin walba ilaahay buu caabudaa niyo adugu waxaad daaqad ka aragtay muxuu ah balay kugu sii daynaya kan waa dhib badan yahay iyo wa fawti ladaati macaanadu inay ku dhaafaan wixii raaxo ahayd ama naacaw ahayd ama dhaadanaan iyo ladnaan ahayd oo dhan baa ku dhaafahayo xoog caradhaqaa o dhan baad waayaysaa carab dhaqaa o dhan baad waayeysaa ayib weligaa muudsan maysa far malab ah sun iyo waaweyn baad muudsan iyo rafaad iyo dhiig iyo rafaad baa kugu dhacayba kuleh iyo wlmushtahayaati wixii la jeclo o dhan baa ku dhaafahaya walaa yumkinuhu u suurageli maayo addoonka muslimka an yujaahida inuu la dagaalamo daynika labadaa cadow daynika alcaduweyni labadaa cadow ilaa bijihaadihi bijihaadi الثaalث kan saddexaad oodan meel saarin labadaaba u gudbi maysid mqadima naafica wey laa tajiduha fi kitaabin aakhar muqadimadan uu samey ibnu qayim uu ka hormareeyey almaqaazi wasir uu hordhac oga dhigay muhima jiddan wey <clears throat> haddii loo fahma qaabku sheekhu u hadlayay meeshu u wado haddii la maqluubo sidii wadaad hadda kuwa kitaabka akhriyey waa dhib kale wey wuxuu hi fakaana jihaaduhu cadowgaa saddexaad jihaadkiisu in isaga lala dagaalamo huwa alaslu asagaa asal u ah lijihaadihima lijihaad اlcaduwe ay saaran yihiin wadaantii reerkeeda keentaa reer toled keentaa la yihahdaa soomaali waa taqaanaa wadaantu hadday reerkeeda yani geeleedii iyo adhigeedii lodeedi waraabiso iyo haamaheedii kadib walaal baa la siin karaa siuu geela ugu waraabsado laakiin wadaana adigaba kugu fillay cid kale wax u tari mayso biyayba daadinaysaaye idan jihaadka asalka ahaa iyo cadowga asalka oon meel saarin oodan ka guulaysanin kuwan banaanka jooga tabad u heli maysid boorta inagu aynu kala baxno wy jihaadka kee wey hadi wahuwa shayطaan shayطaan wey ninka udhexeeya baynahuma shayطaan baa udhexeeya tawiilka hore aynu lahayn muxuu ahaayey annafsu washayطaan khaطأ weeye waa annafsu wاlkufaar gaaladii banaanka joogtay oo weyneyd iyo nafta waxaa u dhexeeya ila naftooda inay jihaaday rabtaa gaalkina waa kaasa cadow baa idin dhexeeya cadow waa kee wey waa shayطaan shayطaan oodan marin gaalka gaari maysid wey marka waa annafsu wاlkufaar labadaas la dagaalankoodu waxaa ka horeeya inaad la soo dagaalanto shaydaan ninkii shaydaan ka adkaada yaa naftiisana ka adkaan nafta markaad ka adkatay shaydaanna gaala iselaysaan cafwan qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi ina shayطaana lakum caduwun shaydaanku cadow buu idin yahay faاtakhiduuhu caduwa cadow ka dhigta hawshan tabiidka ah waa hawl badan weeye shayaadiinta uu ka hadlay sheekhu ma aha shaydaankii jinkaa bas shayaaiin اlinsi waاljini wey yuuxii bacضum ilىa bacضin زkrfa اlqowli guruura walow shaءa rabuka ma facaluu fadarhum wma yaftaruun naftu waxay doonaysaa ilaahay khayrkiisa iyo wanaag iyo طaacada iyo jihaadkay rabtaa ninka lagu jihadayna waa kaafirka daahirka ee muxaaribka ama murtadka ah waxaa ka sokeeyo weeye shayطaan baa ka sokeeya shayطaanka qad yakuunu min alinsi waana sida badan waqad yakuunu min الshayطaani wاljini waana hawl dhacaysa weye sidaa darteed shekh islam ibnu teymiya raxmat ullahi tacaala wuxuu leeyahay alaaثaةu usuuli liahli maxabat اllahi subxaanaه wa tacaala saddex asal bay ka duulaan kuwa alla jecel ilahayna u jecel yahay subxaana wa tacaala ikhlaasu diinihim cibaadadooda iyo diintooda ilahay u saafigareeyaan oo ilaahay keligii caabudaan asaga ka baqaan tala saartaan isku halleeyaan u dhintaan asalka labaad mutaabacatu rasuulihi rasuulku la raaco fi اlqaliili wاlkaiir fi اlmanshati wاlmakrah fi اlcusri wاlyusr fii kuli اaxwaal nabigoo la raaca salawaatu rabbi wasalaamu calayh nabigaa yidhi ku jar weeye nabigaa sidaa yidhi maca salaama war kale maqli maysid nabigaa qaabkaa u hadlay asagaan rabaa asagaa xukumay cala ara'si wاlcayn ikhlaasu diinihim lilah mutaabacatu rasuulihi asalka saddexaad wاljihaadu fii sabiilih in lagu halgamo wadada ilaahay subxaanaه wa tacaala ilaahay diinta ma u saafigaraysa haa nabiga ma jecesho ma rubayso ma raacaysa haa wadadii ku dhima hadi halka uu ku dhintay ku dhimo nabigu sal sl ariiqii isagoo ku taagan oo ku halgamay ku geeriyooda ku geeriyo aduguna ayib markaasuu ka hadlay faahfaahiye arrintaa shekh islam markuu sharxay wixi o dhanba ya wuxuu ihi wasanaamu dalik o dhan soo ururi ikhlaas اdiin mutaabacatu الrasuul kulli soo ururi waxaa ugu sareeya buu i dalika aljihaadu fii sabiili اllah wasanaamu dalika aljihaadu fii sabiili اllah fainahu aclىa ma yuxibh اllah warasuul waxoo dhanba waxaa ugu sareeya ilaahay dartii ninka u dagaalamaya jihaadhaya wuxuu alla jecelyaha isaga u sareeyay bu aclى ma yuxibuhu اllah warasuul rasuulka ilaahay iyo allaba waxay jeceliyan ka u sareeya wa alqitaalu fii sabiili wuxuu ihi sheikhu wallaa'imuuna calayhi kaiir dadka kugu eedayn ee kugu dhaleecayn ee kugula dagaalamaye jihaadku way badan yihiin hadaad daaci noqoto cidna kula hadli mayso macalin bale ka dhacda noqoto waa lagu daynhaya haddaad mukhalas noqoto baasaboorraha soo saara oo laguu sacabayn ba wax kale iska badaaya haddaad imaam noqotood hawshaa istawi walaa takhtalifu tiraado waa lagu daynhaya haddaad ganacsato noqoto faraha lagaa qaadi maalinkaad qori qaado laakiin taragaal baan la dagaalami cindahaa taquumu اlqiyaama cindahaa taquumu اlqiyaama tii buu ka hadlaya sheekhu wallaa'imuuna calayhi kaiir xaqiiqo wey dadka kugu dhaleecayn kugu cambaarayn baa badan buri jihaadka id kaiiru min annaasi aladiina fiihim iimaanu yakrahuuna dad badanoo muslimiin oo iimaan qalbigooda ku jiro jihaadka way nacb yihiinbu xaqiiqo wey ilaahay baa cabiray kutiba calaykum اlqitaalu kurhun lakum allih ku abuuray baa kaa warramaya wacasa an takrahuu shaya wahuwa khayru lakum wacasa an tuxibuu shaya wahuwa sharu lakum wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun maslaxadiinna dantiinna xikmadiinna allaa garanhaya allaahu yaclamu wa antum laa taclamuun jihaadku inuu maslaxo weeyo jumlata wa tafsiila isagoo dhan baa maslaxa isagoo dhan baa xikmo ah waxa idinka idiin muuqanaya eed moodaysaan burbur iyo baaba iyo leecasho iyo gablan aad moodaysaan waa wanaag iyo khayr weeye caaqiba dambaa oo khayr badan baa ka dambayn doonta wuxuu ihi wahum dadka ka soo horjeeday islaamka sheegana jihaadka necab saddex wey imaa mukhadiluuna mufatiruuna lilhima wاliraadaةi fiih wa imaa mudacifuuna lilquwati wاlqudrati calayh wain kaana dalika min الnifaaq mukhadiliin dadka mxuu maya hebel baa dhintay baaba la yaqaan nimankan ninkii u baxa waa baabi'iyaan axmaaradu orod bay waxbadda ku ridi kaaba leexan mahayaan wayba ku jiidhahayaanba niman cabsada ma aha waa yey waa ku diranhayaan adoo dhan oo kuu dhammaatayba balaya nin baa kugu akrinaya mukhadil ya <laughs> waa mukadil garabugliil adoo dhanba moraalku kaa dilay mukadilku waa ruuxa niyada ka dila moraalkoo dhan iyo macnawiyaadka iyo himada iyo nashadko dhan buu kaa dilhaya waxaa lamida wadaadaha baryahan dambe muxaadaraadka intay qabtaan waxaa laga sheekayn wadaadihii halgamay halkaasay hiblo mareen way jabeen waxba maysan keenin sagaashan iyo lixdii bay istaageen waa baaba'een nintigii bay istaageen waa baaba'een kun sagaal boqol iyo sideetankiiba isku dayeen waa baaba'een sixteenkii kun sagaal boqol iyo sixteenkii waa baaba'een war meeshan baase lagu baaba'ay dib dambeba ha geli waa nimanka u daran wey macnawiyaadku dhan ba laga baabi'inaya wadaaddaha hawsha u taaganba in la dabagalo oo laga hadlo akhdaadii ee dhacdhacii ka dhacay wadaadihii halgamay meeshay ku dambeeyeen inay baaba'een la baabi'iyey waxba uusan ka noolayn waxba aysan keenin nimaba mashruuc ku haulaai mukhadiluun wa fiihim min alnifaaqi biqadrihi shikitaas ma lah tiibuu sheeku ka hadlaya imaa mukhadiruun muraaljabiyayaal inay yihiin mufatiruuna lilhima waxay furfurahayaan oy daciifinhayaan himmadii niyadii ruuxuu u qabay jihaadka suru tawba hawlahay gelisay iyo anfaal hawlahay geliyeen ee lagu sadgareeyey buu ka baabi'inaya asagoo dhan baa formatin lagu samaynaya waa masixba ila balaya lagugu akriyey iyo wاliraadati فيi wإmaa murjifuun khalkhal bay ku gelin way kula socdaan maxaa yeelay qolka aad gasho ku arkayaan gaaladu qalinka meeshaad dhagto waa og yihiin mobaylkaada waa tallaalanya lagu leehay far hadaad qaad malagaabaa galay daarada cirka maraysa gurigaad basementiga hoose waraaqata la akhrisanayaa ma lagu leehay maxaad akhrisanaha adoo dhan baad isku kaa jawaabga dambahaada si lagu cabsiihayo naftaa ku qaban murjifuun murjifuuntu waa badan yihiin wاlmurjifuuna fi اlmadinati lanugriyanaka bih uma laa yujaawirunaka fiiha ila qaliila mudacifuuna lilquwati wاlqudrati calayh waxay wiiqayaan oy baabi'inhayaan awooddii iyo moraalka muslimiinto dhan bay baabi'inayaan waa ka noogu daran wey kuwa wadaadaha sheegta noocaas ee weliba wahaabiyada kula sheegta ee salafyada kula sheegta kuwa ogu daran wey ayagaa islaaxa nooga daran oo muxuu ahaaye nooga daran suufiyada ayib oo nooga dara mxuu ahaaye tabliiq haddayna weeraraan bicdnama weerar baan filayahay nin walba oo jamaaco na weerarta nimankaasa nooga daraan isku elkanaaye mxuu ahay wahaabida isla nahay musiibo wey mufatiruun murjifuun mudacifuun lilquwati walqudrati calayh sheekhu wuxuu yidhi wain kaana dalika min anifaaq ummadda in khalkhal la geliyo jihaadka lagu diro dulduleelka la dabagalo ummadda la bahdelo moraalka lagaga jaro min anifaaq min annifaaq ayb kitaab اlistiqaama mujaladka koobaad laba boqol lixdan shan baad halka ka akhrin kartaa ibn اlqayim wuxuu asagu yidhi waaclى ma yuxibh اllah warasuuluh اljihaadu fi sabiili الlah id akharu الnufuusi takrahuhu wاllaa'imuuna calayhi ثalaaثu aqsaam munaafiq wmukhadil mufatir lilhima wmurjifun mudacifu lilquwa wاlqudrati alkalaam calى masalati الsamac kitaabka loo yaqaan laba boqol sideetan iyo sideed iyo badaacu tafsir mujaladka labaad boqol toban iyo afar ilaa boqol toban iyo shan muhimadu taas wey idan muhabiطiintu can اljihaad shayaaطin اlinsi wاljin intuba waa noqdaan waana kuwa u daran iska ilaali inaad qaraabo noqotaanna waa laga yaabaa kuwa ayaga od isku ururba noqotaan wاlmru sheekhu wuxuu ihi wاlmru bاtikhaadihi caduwa faاtakhiduuhu caduwan baa la shaydaanku waa cadowgeeni wاlmru bاtikhaadihi caduwan amarka la isfaray shaydaanka in laga yeesho cadow iyo col tanbiihun baraarujin wey lagugu baraarujiye cala istifraaqi اlwusci awoodda u dambaysa in la isticmaalo wusca طaaqatu wاlqudra wey istifraaquna waa inaad bixiso ayib istifraaq اlwusci istifcaal baa ku jire waa awoodda u dambaysa in la isticmaalo la bixiyo fii muxaarabati muxaarabati الshayطaani wa mujaahadati in lala dagaalamo kaأnnahu shayطaanku waxaad moodaa caduwan inuu yahay laa yaftur an daalin maxaa saa loo leeyahay faاtakhiduu caduwa awoodda u dambaysa isticmaala fii qitaalihi maxaa loo leeyahay asagaa waxaa wey waa cadow aan daalin wey ma nasto ma lado ma hurdo waa ku saaran yahay xabad buu lisa hayaad goor anta marka waa inaad hadalka soo jeedo wey ninka noocaas inaad qalab ka siiso ama uu qalab kaa siiyo ayib walaa yuqasiru aan ka gaabinayni can muxaarabati cabdi adduunka la dagaalankiisa calaa caddi anfaas ilbiriqsi wey neeftada intay socotay gurmayso xabad basna waa dagaalamaya shubahaad buu kugu sii day khalkhal cabsiin moraalku kaa jabiyo asagoo yacsi kugu abuura xudhii meeqa sana labaatan sana xabad wadnay oon dagaalamayni waxba keeni weyne malazana anu xaranaha dimca salaam ayib wabaad xaroonaysaa waaga dambe intaad muraal jabto oo ku yasiyo qunuud kugu rido iyo yasi baad xaroonaysa adoo dhanba ku dhamaatay maxaa yeelay intaad neefsan ku sugi maayo war kaadaa mayar nasta ma jirto saaca ba saaca kaa dhegaysan maayo asagu xabadiis waa onfuran tahay keebla wey xilli qalafkaasi unbu sugahaya ninka noocaasa marka waa in loo diyaargaroobo wey calaa caddi alanfaas ayb hawshaasuu sheekhu markaa ka hadlaya raxmat ullahi tacala caleyh fahaadihi ثalaaثu acdaa waxbaan ka booda waa saddex col wey saddex cadow annafsu wالshayطaanu iyo iyo cadowga khaarijiga kaafirkii murtadkii umira alcabdu addoonka waxaa la faray bimuxaarabatiha acdada inuu la dagaalamo muxaarabatiha muxaarabat acdaa alaa iyo wa jihaadaha inuu la halgamo waqad buliya asaga laftiisa la imtiaan addoonka imtixaananba ila xil in laguu diro halgan baa lagu dhiiba nafta la dagaalan ba lagu dhiiba shaydaan la dagaalan cadowga khaarijiga bannaan taagan la dagaalan saddex xil baa laguu dhiibay saddex cadow saddex aag baa kugu furan saddex aag bay xabadka kusoo dhacaysa midba kale ka daran yahay marka adaaba imtixaananba laftirkaada imtixaan lagaa qaadahaya culus waqad buliya waxaa la imtixaanan wey lagu imtixaano lagu kalifay addoonka bimuxaarabatiha muxaarabati alacdaaءi الhalaaث fi hadi daari addunyada inuu kula dagaalamo wa sulliطat waa lagu salido lagu sii daayey al acdaadii saddexda ahayd calayhi cala alcabdi maxaa lagu sii daayey ilahu naga qaban karaa naftu ilahay naga xidhi karaa oo shaydaanku naga xidhi karaa oo gaalado dhan bu hal mar baabi'in karaa oo sayixatu jibriil baa ku filaan kartaba dhulka lala goyn karaa iyagoo dhan baa la bitin karaa in la afubisaa ku filan la yeeli maayo adugu ma tiri ilaahay baan rumeeyey haa rasuulkaan jeclaan raacay haa warkeeda baa lagaa rabaa meherkeeda baa lagaa rabaa ayib waman yakhtub ilxasnaa'a yasbir cala albadli baydhan wadaaduh gabar quruxsan ninkii doona lacag buu hurhaya ma tahay mise maaha korontadeenad calayhi asagaa lagu imtixaanay min allaahi wabtilaa usulid calayhi imtixaanan min allaahi lahu wabtilaa'a faacطa allaahu alcabda madada wacuddatan waacwaanan wasilaaxan lihada اjihaad saddexdaa cadow aynu soo maray nafta shaydaanka cadowga khaarijiga ahaa addoonka waa lagu imtixaanay adduunka intuu joogo wa suliat alay sulat acdaa acdaadii saddexdeed baa lagu sii daayay caleyhi cala alcabdi maxaa loogu sii daayay ilahay waa naga qaban karaa nidhi oo ilaahay subxaanahu wa subxaanahu watacaala waa awoodaa in acdaadaa saddexdaa uu ka qabto ruuxa muslimka ee addoonka laakiin ilaahay subxaanahu watacala wuxuu imtixaanayaa ruuxa muminka iimaankiisi imtixaanan imtixaanid min allahi ilaahay subxaanahu watacaala ka ahaatay lahu lilcabdi iyo wabtilaan jarribad isaga la jarribahayo hadday sidaa tahay oo lagugu sii daayey oon lagaa celinin way ku baabi'inayaan oo wax kaa badbaadaya ma jiro laakiin min luطfi اllaahi waraxmatii bicabdihi waxaa ka mid ah in la siiyey waxyaabo isku difaac taageero taakulo acwaan iyo ansaar garab baa la siinaya laakiin ilaahay nimankaa gaalada ah ee gaalada ah iyo cadowgii daakhilka ee nafta iyo shayطaanka ahaa asagu si toosa inuu kaaga qabto ilaahay ma yeelayo adaa lagu tijaabinaya laakiin kaalmaati iyo wax ku taageera ku taageera dagaalkaada ku aadan saddexdaa kaa taageera lagu siinaya tiibu shoo ka hadlaya faacطى allahu اlcabda ilahay addoonka wuxuu siiyey madadan gurmad iyo wacuddatan diyaargarow saanad wey cuddadu iyo wa acwaanan taageerayaal iyo wasilaaxan hub lihada اljihaad jihaadkan saddexdaa cadow ku aadan baa intaa rabbi kaa siinaya gurmad kuusoo gurmada oo malaa'ig ilahay kow ay ka tahay diyaargarow iimaankaada uu kow ka yahay taageerayaal muslimiintu ay ku jiraan hub aad ku dagaalanto adkaartaada iyo iimaankaada iyo qorigaad wadata ah lihada jihad waxaas marka waa acwaan wey intaa maadi basaa lagu siiyey gaaladan waxbaa la siinaya laturkooda waa is haystaan wa acطaa acdaa'ahu cadowgiina ilahay wuxuu siiyey madadan gurmad bay leeyihiin gaaladu shayaadiin baa u gurman soo ma ah adiga malaa'ig baa kuu gurman iyo ahlulah iyo ahlu khayr asna waa loo gurman haya ayib wa acطى acdaa'ahu wuxuu siiyey madadan wacuddatan wa acwaanan wa silaaxan nin walba marka in ku filan baa la siiyey kadibna isgalaa laleeyahay wa balaa ilahay waa imtixaanay axad alfariiqayn labada koox mid ka mida bilaakhari waa laisku imtixaanay waa fooda isgelinhaya ninkan waa loo dhammaystiray kana waa loo dhammaystiray isgala wey hada yudaaficu can الtawxiidi wa hada yuqaatilu fi sabiili الطaaguut aladiina aamanuu yuqaatiluuna fi sabiili الlah wاladiina kafaruu yuqaatiluuna fi sabiili الطaaguut faqatiluu أwliyaء الشhayطaan ina kayda الشhayطaani kana ضaciifa haadani khasmaani اkhtasamuu fii rabbihim faاladiina kafaruu quطicat lahum ثiyaaba min naar yusabu min fowqi ru'uusihim اlxamiim yusharu bihi ma fii buطuunihim wاljuluud walahum maqaamicu min xadiid idan qasab weye in la ishardiyo islaamnimaad sheegan waa in lagaa helo warkeedii meherkeedii waa in lagaa helo lacagteeda iyo kharashkeedii waa inaad quudho wey ninkii janno doonahayo waa inuu quuro jannada meherkeeda alaa ina silcata lilahi tii baa laga hadlaya wa jacala ilaahi wuxuu yeelay bacdahum bacd alfariiqayn ama bacd alacdaa o bacd annaas libacdin qaybta kale fitnatan buu oga yeelay waa laisku imtixaanay hanigu ninka faqiirku fitna u yahay faqiirki waa nin maalqabeen hantiila ah wuxuu odhanhaya ilaahay hadduu doono intuu ninkasi waa ku siin karaa qalbi xubo moraal dilaac xoogow in la dulmiyeybu marka qaarkood dareemhayaaba mararka qaarkood ninka iimaanka xun wey an iimaan lahayn midka aniga waa kanuu ku imtixaanaya or haddaad naga tahay sakaraad baa tin shaqaysta waan shaqaysta waan tabcaday tabcad waan la tabcadaaye or waxaa allah ku siiyey aswaalini masaakiinta iyo qaraabada ka ogo waxna ka bixi waa laisku imtixaanay kii caqliga badnaa kii dabaalka baa lagu imtixaanay maangaabku midka maskaxa badan buu ku imtixaanan yahay midka caafimaadka la siiye caqliga kii xanuunsanaabuu ku imtixaanan yahay waa la isquursan waa lasyasi isu naxariisan maayo waa laisku tiigan taasaa laga hadlaya waa fitno fitna isku tiigan wey ilahay muxuusaa u yeelay muslimkii gaal buu ku imtixaanan yahay gaal ilaahay ku kufriyey oo beeniyey baa soo fakiyaran oo ordaayay war maxaa waalay mudiinta ilaahay qaato islaam ama iska kaadaayaba waa lagu imtixaanay adigii carar lagaama ogo dagaalantaa lagaa rabaa dadka o dhan baa fooda iskula jira saa liyabluwa rabbi suu u muujiyo akhbaarahum warkooda banaanka u keeno wey ilan iimaan baa sheeg islaam baa sheeg laguma ogo gundahaada hoose hoosba laguma degin hoosba laguma degin warkaada waa inuu banaanka yimaado oo wayamtaxina rabbi uu jirabo man yatawallaahu alla dadka jecele ilaahay ku xidhan la ogaado ninka alla ku xidhan fi duri fi daraa'i wasaraa fi اlyusri wاlcusr baa banaanka la keenaya oo yatawalaa ka gacal dhiganaya rusulahu miman rabbi uu ka saaro oo ka imtixaano yatawala shayطaana waxisba waa kala bax saa maxaa loo yelo fadl iskuu geli waxaa la eegayaa ninka ilaahay u danqaday diinkiisa ee rasuulka raacee doorta ee halgameen gaalnimo banaanka iska dhiga iyo ninka markay hawsha kululaata isdhiibaa la kala saaraya maa kaana allaahu liyadara almuminiina calaa maa antum calayh xataa yamiiza alkhabiida min aayib in la kala saaro walanabluwannakum xatى naclama اlmujaahidiina minkum wالsaabiriina wanabluwa akhbaarakum way soo socotaa kama qaala tacaala wajacalnaa waxaanu yeelnay bacdakum libacdin fitna barhkiin baan bar kale fitno ooga dhino waa isku imtixaanay wey atasbiruuna ma ku sabraysan calى ada اlkufaari wa siizaa'ihim wa kaana rabuka basiira ay biman yasbiru calى ada اlmushrikiin wa istihzaa'ihim wa calى diin اllah miman yajzac wayadcuf ilahay waa ilahay waa og yahay wy wa kaana rabuka basiira rabbi waa og yahay hawshaas meel bay ku qorantah waa la socdaa laakiin waa in banaanka la keeno la ogaado waa in dadku ay arkaan haddii kale waxaad ka sheega anugu halgamaan ahay geesibaan ahay soomaali anay igu taagan tahay mi ay taqaana an libaxsa ka taabte boqol geed ogama leexda anugu sidayduba naftayda gacantaan ku wata naftii xoor nafnac baan ahay sheekadaasoo midda ku isagaaba ku abuurayba xogtada waa hayaa ilaahay subxaana wa tacaala laakiin waa in banaanka laakiin laabudda min mushaahada takliiftu iyo jazaha iyo hawaabka iyo ciqaabtu wuxuu ku dhisan yahay cala aahir ayib shaygaa daahirka baatinku waafaqsan yahay ayib wa kaana rabuka basiira biman yasbiru calى ada اlmushrikiina wa jihaadihim miman yajzac ilah waa ka og yahay wy wa tacaala daalika saa waxay ku noqotay faidaa laqiitum aladiina kafaruu fadarba الriqaab xatى ida adkantumuuhum fashudu اlwahaaq faima manan bacdu waima fidaءa xatى tadaca alxarbu awsaaraha maxaa daba yaal maxaa jihaad laydiin saaray oo laydin imtixaanay gaala markaad la kulantaan baa la qooraha ka gura ayib markaad dilcisaan oy jabaanna xidhxidhoo si fiican u xidxidha hawshuna saha ku socoto ilaa dagaalku uu culayskiisa dhiga bimacnaa mushrik adduunka laga waayo imaa muslimun wa imaa musaalim bay dhaheen salafku adduunka waa in laga hela muslim ama musaalim dagaalka waynu wadayna ilaa aan muslimiin noqon dadku noqdaan kulligood ama muslimiin iyo musaalimiin ay noqdaan gaal aan nabad calacad wata oo isdhiibay la helo ama u islaamo imaa calacad inuu babisto oo isdhiibo iyo imaa inuu islaamo haddii hawsha way soconaysa markaad ururisaana siban u xidhaan ama galladiisu iska sii daaya ama madax furasho ka qaata idan maxaa saa saamaxalo ilah waa baabi'in kartaa daalika waajibka jihaadka waxaa laydiin saaray oy saa u noqotay walow yashaa allahu lantasara minhu ilaah hadduu doono ilaahay wuu ka argudan karaa kulligoodba gaalo idinkoo laydin daran baa amar lagu cabaadi karaa ilaahay baa baabi'in kara dhulku la goyn karaa intuu qaabo firdhin karaa kulligoodba ilaah yeeli maayo sabab lagu baabi'iyo way galeen oo ilahay ku halaago ku cadaabay kulligoodba asagoon muslimiin loo dirin laakiin ilahay yeeli maayo sidaa muxuuse u yeelayn walaakin liyabluga bacdakum bibacd waxaa la rabaa idinkaa laidin imtixaanaya kuwa ilaahay ku kufriyey ee diintii diiday idinka sheeganaya islaamnimo iyo diin iyo alla jacayl fooda geliya la lehay iska iska celiye ayib markaad nimankan fooda gelisaan oo ilaahay ogaado inaad daacad tihiin ood mukhlisiin tihiin saadiqiin mustayqiniin markaasaa nasrigu imanaya waxaa daba yaala wladiina qutiluu fii sabiili اllaahi falan yudila acmaalahum ayadoo ay sidaa tahay oo nimankan laydinku imtixaanay ilaahayna idin daawanaya maca nasrin wa ta'yiid waxaa weeyaan ilaahay kuwii diintiisa ku dhintay falan yudila acmaalahum sayahdiihim wayuslixu baalahum wayudkhilhum اljanata carafaha lahum gabagabadu waa maxay wlow yashaaء اllah lantasara minhu walakin liyabluga bacdahum bacd wladiina qutiluu waqaala tacaalى walanabluwannakum waa in imtixaanaynaa baa layidhi xataa naclama cilma ظuhuuri wujuud cilmigu ogaanshaha rabbi waa og yahay addoonkiisa waa la soc cilm اllahi الsaabiq lijamiici اlkaa'inaat addaqiiq bالtafsiil ilah waa la socdaa kitaabatuhu lima calima fi lawxi اlmaxfuud mashii'atuhu alcaama lijamiici اlmakhluuqaat alkhalq wاliijaad bannaankay taalla hawsha ayada maxaa cilmiga waa maxay wixii waa in banaanka la keeno xataa naclam ay xataa nudhira nin walba wuxuu yahay dhuqdiisa tayadiisa dadnimadiisa duntiisa banaanka la geenaya hafafalayaal looma baahna iyo nin ordayo hodha wax iska sheegta iyo xabad garaac nin walba wuxuu waa in la shiilo la kala baxo buri buri loo kala baxo walanabluwannakum waan imtixaanaynaa xataa naclama ilaanu ogaano bimacnaa banaanka keeno ummaddu aragto almujaahidiina minkum kuwa jidka ilahay ku dagaalamaya wاsaabiriina calى اljihaad wa calى ada اlmushrikiin wa calى suyuuf oo nabluwa aanu ogaano weyo ay nudhiraha akhbaarakum warkiina banaanka la keeno ay nudhiraha biidaai man ya'ba alqitaala walaa yasbiru cala jihaad bay ku leeyihin markay fasirahayaan wanabluwa akhbaarakum ninka maya anigu hawshaan waa lagu baaba'ahaya waa lagu leeday qoyska dhanaa ee reer hebel ahaa say un jihaadii xabad ogu socdeen gabdhaa ka nool way gablameen anigu bas wey ayib warkaasoo dhan nablwa akhbaarakum ee wanudhirahaa xaaladihiinna iimaankiinna wanaaggiinna liidnaantiinna aanu banaanka keenno biibaa'i man ya'ba alqitaala wاljihaada fii sabiili اllah walaa yasbiru cala ada almushrikiin haddaba acwaantii ilaahay uu madad ku bixiyey awey taageerihii awey ila gaad nagu sii daayey faacطaa ilahay wuxuu siiyey cibaadahu alasmaaca maqal buu siiyey inay khayrka maqlaan oo ay wax dhegaystaan wاlabsaara indha ay xaqa ku arkaan buu rabbi siiyey wاlcuquula maan iyo garaad iyo maskax buu siiyey wاlquwa awood ayuu alla geliyey waanzala calayhim intaa wuxuu ugu daray intaa wuxuu ugu daray calayhim kutuba kitaab baa la soo dejiyey xaqa kuu sheegaya ayib wa arsala ilayhim wuxuu usoo diray rusula ambiye rusul kuu baaqaya xaqa kuugu baaqaya wa amadahum rabbi wuxuu ku kordhiyey oo uu ku taageeray muslimiinta bimalaa'ikati id yuuxii rabuka ila اlmalaa'ikati anii macakum fahabitu اladiina aamanuu wa qaala ilahi wuxuu ku yidhi inii macakum yma badrin waa idinla jiraa macakum bالnasri wالtaأyiid wlmacuuna loo jeedaa fahabituu suga aladiina aamanuu qalbigooda suga arigaxa ka saara cabsida ka saara ka siiba inta eh, mxua ah, muslim xumayso dhanba waad ogtiin ayagoo yaroo saddex boqol iyo dhowr iyo tobana ay gaala baaba'asheen wa amarahum ilaahay wuxuu faray mu'miniinta min amrihi axkaamtiisii iyo amarkiisa diineed bimaa shay huwa asaguba min acdam اlcawni lahum calىa xarbi caduwihim ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu amray weeye min amrihi bima huwa shay buu amray acdamu kow min acdami alcawn gargaar midka u weyna iyo taageerid lahum lilmuslimiin calىa xarbi caduwihim la dagaalanka cadowgooda yuu rabbi amray wa akhbarahum wuxuu u sheegay annahum ayagu in imtaaluu hadday fartoomaan muslimiintu maa amarahum bi wuxuu rabbi amray oo inay sabraan yaqiin ay ku dhintaan janno iyo wanaag midacsadaan ilaahay isku xidhaan ciidanka rabbi uu dirayana ay eh, mxuu ahaaye aaminaan ilaahay wuxuu amray saa hadday yeelaan lam yazaaluu inaysan ka zuulaynin cafwan wuxuu u sheegay cafwan inaysan ka zuulaynin mansuuriina calىa caduwihi wa caduwa in looga gargaarayo haddii iimaan lagaa helo xaqaad u hogaansanto rususha aad raacdo wuxuu awood rabbi kusi aad isticmaasho rabbina isku xidho ilaahay wuxuu kuu ballanqaaday inaad noqdo mansuur fi dunya wاlaakhira mansuuriina kuwa looga gargaar calىa caduwi ilahay cadowgiisa iyo wa caduwihim caduw muslimiin wa anahu wuxuu ilaahay u sheegay ummaddiisa muslimiinta in sallatahu hadduu cadowa ku salido calayhim cala muslimiin hadduu cadow kaa adkaado oo xiniyaha ku dhibto maxaa keenay falitarkihim muslimiinta ka tageen weeye bacda maa umiruu bih warku waa go-an yahay haddii aad gargaarsataan ood hagaagtaan oo ilaahay qalabe iyo awood siiyo waxay ka timid ku dhaqan diineed ilaahay ku xidhnaan iimaan wanaag hogaansan rabbi bay ku xidhan tahay aad u hogaansanteen haddii laakiin la jabo oo gaalo un soo fakiiran tahay oo un haziima ilaa haziima min sayi ilaa aswa aynu u guurayno waa khalad nagu jira annaga wey ilaahay xaqiisii bay ka tageen walimacsiyatihim lah alla caasiyeen buu dhibkaa ka imanaya uma iyadoo intaas jirto ayagoo ilaahay caasiyey oy jabhayaan marar badan muslimiintu jabhayaan lam yuayisum ilaahay kama quusinin walam yuqanidum kamuusan samrinin in naxariista ilaahay iyo gargaarkiisii wey bal amarahum wuxuu amray iyadoo sidaa tahay an yastaqbiluu amrahum mar labad hawsha inay soo bilaabaan waad jabtay soo bilow dib isku habee ciidankii waani adugu toobadkeen ikhlaasiyo sidqi allow noqosho haddana hawshaa la bilaabo waa naga daaya jini degtan waan ku rafaadnay ma hawshu dib isku soo habeeya tartiib alawraaq min jadiid dabd اlumuur altawba walawba ila اllahi subxaanaه wa tacaala wa bidaayaة اlamri min jadiid bal amar wuxuu rabbi amra in yastaqbiluu amrahum hawsha lagu kala baxa hawshaas wey markaa khalad dhacee la baabao waa in dib lasu habeeyo inago laakiin ninku hadduu hawsha wax ka keeni waay weliba soomaaliga ah cararku carar soo noqon maayo iska badaa hawl kale shaqo yar hadduu dukaan hadduu furo oo laba bilood u horeysa uu ka fara qabsan waayo wuu xidhahaya dukaanba ma balaayaha ku dhacday kani ayib maqaxyo bilaabahaya maqaxyasoo in la barto ma ah oo ay suuq yeelato oo lasu soo sheego maba sugahayaba bisha u horeysa waa inay soo xarayso kharashi galay iyo faa'iido oo bil laga haddii laga waayo wuu xorhaya gebgeed yaa iga iibsanaya buu leeyahay soomaaligu waa saas ma awoodi karo islaam buu guursan say horeysa dee uur qaadi weydo wuxuu leeyahy anugu islaamkaa lai raadiyey balaayadan dhalay mayso madhalays bay ii qariyeen madhalays bay ii qariyeen wuxuu awoodi karaa ma jiraan ninka somaaliga waxba wada maanta qori qaato inuu dagaalamo xabaduu bilaabo hadday gaala jabi weydo qorigu dhigahaya sideeduba sabirka iyo dulqaadka soomaaliya waa ku yaryahay sidiisuba maba laha sabir sir ma laha adkaysi ma laha wax la yaqaano wey wuxuu ilaahay amray wayudaawa ay daawaystaan jaraxan dhaawaci gaadhay dhaawacii ku soo gaadhay waa inaad daaweyso khalad malatari baa dhici kara khalad macnawi oo diinaa dhici kara jabku labuu ku yimaadaa inuu yahay jab maada oo xisi ah oodan diyaar garoobin oodan ku talagelin adoon muwaajahayn karin ciidankaan muwaajahaysa meeshii la doonay daba xaddo ood la wareegeysato ood markuu seexda arbushto ood arbushay xarbu cisaad kaga shaqayso baa tiri ka fool ka fool baan siinaynaa taangi bay ku mariyeen waa la baabahay adaa khaladkasa kale leanna awooddeeda ma ahayn qaab kale u dagaalami lahay khalad diineed baa la galay ilaahay baa la caasay la khilaafay diintii baa lagu tuntay jab baa imanaya labadaa jabba waa inan dib u saxno oon daaweyno khaladkii milatarina la daawooyo kii diineedna la daawoy wayudaawu ay daaweeyeen jaraxan dhaawacooda ay dhayaan baa la faray wayacuudu ay u soo laabtaan ilaa munaahadati caduwihim cadowga in lagu guuro mar labaad lagu baxo munaahado waa in loo kaco loohin qadawi oo fayansurahum calayhim rabi uga gargaara marka ayada marka dib lisu saxo oo la habeeyo adaad tara sidii ree hebel qolihii ah, waan dhigna waa maka noqonayo maxaa jira ducaad baan u naxnu ducaatun laa qudaa maxaa jira labaatan sana jihad soodna socon waa ninety sixki ninty sevenkan ka fac maca salaam kuma jiro hawsha iyada laa nara takyiira bilcunf nuhayir adaakhil ayb wanuslixuhu bاdacwati wاlxikmati wاlislaax laa bilcunfi wاsayfi wاsilaax maca salaam lagu kale baxay kuwaas looma baana warkooda laabudda dib hawsha in lagu soo laabto hadday hawshooda hore wadan lahaayeen soomaaliya maanta ayaa ka talin lahaa waagay ninty sevenkii qolyaha qariyeen dheen hawsha laga toobadkeeno tubna min ilaa hargeysa ilaa nairobi ay toobad keenayeen hadday hawshaa dibinta u saxaan hawshii wadi lahaayeen soomaaliya oo dhanna waa midayn lahaayeen ummaddan waxbay u tari lahayen iyaguna ayaa meesha adduunka tarin laha marka intay ka seexdeen rag meel cidlaca ka qaatay bay hadda xinqooq iyo xasadnimo iyo waxaadan fahmi karin xinjara fajaas iyo qaaban dumar u xisaabtan bay u xisaabtamaya xataa nasal اllah salaama wayudfirahum ilaahay wuxuu oga gargaari bihim ayagoo cadowgoodiba rabbi oga gargaaraya guul baa laga siinaya faahbarahum ilahay wuxuu u sheegay muslimiinti waa ta'yiidkii iyo wixii oga fiicana wax kastaba ee horaan uu sheeku soo sheegay wa amarahum min amrihi maa huwa acdama min alcawni tafsiilkeeda waa kana faahbarahum rabbi wuxuu u sheegay anahu maca almuttaqiina minhum in allaha maca aladiina اtaqow waladiina hum muxsinuun dadka muxsiniinta ilahay inuu la jiro mutaqiinta ilahay garabkooda inuu yahay wa maca asaabiriin ayib wallahu yuxib asaabiriin in allaha maca asaabiriin wa maca almuminiin muminiintu alla la jira وأنhu yudaaficu can cibaadihi lmuminiin wuxuu ilahay uu sheege oo kale addoommaha mu'miniinta rabi inuu difaacay in allaha yudaaficu can اladiina aamanuu maa laa yudaaficuuna can anfusihim naftooda waxaysan ka difaaci karin buu rabbi ka difaacaya haddii gaalo qaabkay wax ku wado wax ku soconayo muslim noolba lama arkin adduunka maanta hal nafaroo taagan lama arkin laakiin bifadli اllaahi wa karamih wa quwatii wa cizatii wa qudrati wax ku dhisan yahay ma awoodaan inay wax qabtaan waxba waa ku dhibi karaan laakiin lan yaduruukum ilaa ada bal bidifaacihi canhum ilaahay difaaca uu ka difaacaya gaalada iyo dalamada muslimiinta uu ka difaacay bay intasaruu gargaarsadeen ay ka guul heleen calaa caduwihim walowlaa difaacuhu canhum ilaaaa muslimiinta uusan difaacaynin latakhaطafahum caduwuhum cadowga kala dafi lahaa xikma waxaa kugu fil alimaam mxuu ahay alqaa'id cabdاljabaar kitaabkiisa loo yaqaan tahbiit dalaa'il nubuwa ibnu taymiya waa nin muctazili musiiba a wey waa shaafici fi lfuruuc muctazili caqiida wey baraaye a wey kitaabka laakiin uu ka qoray nin maxamed mucjizaadkiisa kitaab lamida lama alif islaam ayib ibnu taymiya aad ba ugu ammaanay wuxuu leey waxaa mucjizo ah nebi maxamed oo cadow u ah gaal oo dhan ba oo agoon ah oo miskiina oon tabar lahayn oon cudur lahayn inuu maka ku dhex noolaado wahwa yasdacu bilxaq mar isku daya inay nabiga dilaan xumaan kastoo la doonana ay ku guulaysan waayeen haadihi min almucjizaat leanna waxaan ku bu dhaqanka caadiga ah, ninka ummad khilaafa ee mabda'eedii mid ka duwan la yimaada ee dad ka horreeyey gaalaysiiya ama naar ku sheega ummaddii wadcigeedii waxay weatay ka hor ku soo bax oo diida wax difaaca in la qabto dhab la siiyo madax la kala jibo soo maaha dhab baa lagu siin bob maxaa difaacaya nabi maxamed garab taagnaa waxaa difaacaya rabbiga dare baa difaacaya marka waa daliil ثaanي wa أwl anahu saadiq rasuul sidaa darteed carab dhexdeeda far ninka taaga way kala jebin jireen wiilkii isqaaba baacugay harsan jireen ninkii la yimaada wax kooda khilaafsan way fiijin jireen wayna diri jireen caddo sagaala ma tuunin jirin saddex iyo toban sanoo dacwo ah iyo dagaal xarbi bilisaan hijro ka dambaysay howlahan howlo rabbi weye subxaana wa taala u wato haddaan rabbi uusan difaacayn latakhaطafahum caduwuhum wاjtaaxan waa banaysan laha waa jiili lahaa wa hadihi اlmudaafaca ha ii jooga hada bilahi waqtigu waa dheeraaday hada bilahi towfiiq